xadiiث ثaلaaثuun haadaa maxalu warawa بnu xibaan ibnu xibaan wuxuu ka wari can abi hurayraa radia الlahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka alla yidhi salى الlahu عalayه wasalam laysa liلnisaa'i dumarka uma sugnaan wasatu dariiq jidka dhexbartankiisa jidka dhexbartankiisa inay maraan dumarka uma bannaana waddada raggu marayo inay jidka dhexbartankiisa maraan uma bannaano sababtuna waxay tahay waxaa la diidayaa ragga wadada mara iyo ayagu inay istaabtaan ama isdhex galaanoo meesha ikhtilaaq uu ka yimaado meesha in ikhtilaaq ka yimaado taasaa la diidaya ikhtilaaq inuu ka yimaado oo gacantay isku dhufanayaan day rabaan ama garabkay isku dhufanayaan way isdhex gelayaan waxaa la diidayaa marka ikhtilaaq ama isdhexgal marka wadada haddii ra ku socdo gabadha waxaa la rabaa dhinac inay ka marto oo oysan garabka ku dhufan rawaahu xadiidka ibnu xibbaana ku wariyey fii saxiixii raqamka an kun lix boqol soddon iyo lix tarqiimka daaru tasiil wey qaala alimaam ibnu xibbaan wuxuu yidhi raximahullah qowluhu nebiga qowlkiisa sala allahu calayh wasalam oo uu yidhi nabigu laysa linnisaai dumarka uma sugnaanin wasadu dariiqi jidka dhexdiisa lafdatu ikhbaarin lafdigan waa lafdi oo khabar ku socda xagga siiqada muraaduha lafdadaas macnaha loola jeedaana waa reebid can shayin shay ayaa laga reebaa dumarka shaygoo mudmarin lagu qariyay fiihi lafdiga dhexdiisa wa huwa shayga laga reebaa dumarka wa huwa shayga la reebayaa mumaasatu nisaa waa dumarku inay taabtaan arrijaala ragga filmashi socodka dhexdiisa ay ku taabtaan shayga la reebaya waa shaygaas wa waa dumarku inay taabtaan alrijaala ragga filmashi socodka ay ku taabtaan id cilladu waxay tahay wasatu ariiqi jidka dhexbartankiisa alqaalibu sida ku badan cala rijaali ragga suluukuhu waa inay qaadaan sida badan rag waddada dhexdeeday maraan haddii marka gabadhiina qaado waa istaabanaya walwaajibu shayga waajibka kuwa ah cala dumarka an yatakhallalna waa inay maraan aljawaaniba dhinacyaalka dhinacyaalka waa inay maraan xadara maa shay cabsi laga cabsanaa yutawaqacu laga shinsanaa min mumaasatihim taabashadooda ay raggu taabtaan iyohuna dumarka waajib waxaa dumarkii ku ah inay dhinacyada maraan walwaajibu shayga waajibka kuwa cala nisaai dumarka an yatakhallalna waa inay maraan aljawaaniba dhinacyaalka xadara maa shay digtooni laga digtoon yahay darteed yutawaqacu yutawa yutawaqacu laga cabsanaa oo min mamaasatihim raggu inay taabtaan ah iyaahuna dumarka waqad tarjama ibnu xibbaan wuxuu u tarjamaysay lihaada alxadiidi dikru zajri uu yidhi in reebid can an tamshiya almar'atu haweenaydu inay socotaan laga reebaa fii xaajatiha danteeda ay u socoto fii wasati ariiqi jidka dhexdiisa xadiidkan wuxuu u baadaystay ibnu xibbaan wuxuu ka hadlaa dumarka in laga reebo markay dantooda u baxayaan inay wadada dhexbartankeeda maraan dikru zajri uu yidhi reebidda baabkeedii wey ah, dikru zajri reebidda in la sheego an an tamshiya almarata haweenaydu inay socotaa laga reebaa fii xaajatiha danteeda markay u socoto fii wasati ariiqi dhex jidka dhex bartankiisa inay socoto kaasaa laga reeba